bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وsaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo labaad ee ka mida min kitaabi الnikaax wa tawaabicihi waxaa inoo dembeeyey kitaabkii ku saabsanaa kitaabu الnafaqaat xalaynu soo marra marka asbaabta waajibisa biilka iyo masruufka oo saddex sabab ahayd iyo tawaabicdeedii kadibna waajibaat الnafaqa ayaa inoo dembeeyey oon soo tirinay oo toddoba ahaa ama lix ahaa waxaynu ku joogsanay wayajibu fi lmaskani imtaacu soo halkaa ma ahayn wayajibu waxaa waajibaya fi lmaskani hoygi iyo gurigi gabadha la siin lahaa imtaacun ama ku danaysi waajibaya wamaa yustahlaku wixii la isticmaalee la dhammaystana ka acaami wabaraashinka oo kale tamliikun milkisiin wey masaladan wuxuu sheekhu kaga hadlayaa waxa ay xaaska kugu leedahay ama nafaq ahaan u waajibaya waa laba qayba ama guri ahaanba u waajibaya waajibaadka ay kugu yeelan haweenaydu laba qaybood weeye ima imtaac wa ima tamliik waa kayfiyadii oo u waajibayey nafaqaadku waajibayy imtaacu shayga haweenaydu ay ku danaysan ay dheefsan laakiin lafihiisiiyo asaalatan aysan lahayn waa maa yuntafacu bihi maca baqaayi caynihi digsiga oo kale iyo kuraasti iyo gurigi iyo waxaasoo dhan waa maay waa imtaac imtaac wey amaa tamliigu waa waxay isticmaalaysa yustahlag la isticmaalaye marka la isticmaala aysan cayntiisii baaqi ahaanayn marka wuxuu uhi wayajibu fi lmaskani guriga waxaa waajibiya imtaacun baa waajibi ku danaysi guria gabadha ku raaxaysan karto ku danaysan karto laakiin milkigiisu ninka leeyahay ama uu ijaaran yahay ama caariye ah inay dheefsatoon baa laga rabaa alfarqu marka bayn alimtaaci watamliiq cindana waa an waji an waji wey tamliiga iyo imtaac waxaa u dhexeeya shan qaab bay ku kala duwan yihiin qaabka koobaad maa wajaba bitamliiki laa yasqutu bitaqaadum maa wajaba bitamliiki laa yasqutu bitaqaadum aw mudiyi zamaan shayga haddii la yidhaahdo waa tamliiq oo gabadhaa xaq u leh waa in la mulki siiyo ku wareejiso xilligay milkin lahaydoo lagu wareejin lahaa haddii la dhaafo kaa dhic maayo waa dayn lagugu leh maa wajaba bitamliiki laa yasqutu biاtaqaadumi ay bimudiyi zamaan waa dayn lagugu leeyahay dimadaada saaran laakiin maa wajaba biاlimtaac yasqutu bimudiyi zamaan ariga farqiga labaad ee udhaxeeya maa wajaba bitamliik cafwan laa yakfi fiihi almustaأjaru wاlmustacaar maa wajaba bاtamliiq laa yakfi fiihi اlmustaأjir wاlmustacaar shayga ay gabadhu milku u leedahay ee inaad milkisisa lagaa rabo ee lagu leey waa waajibun bitamliiq ama waa waajibun fi tamliiq lagu leey waxaa weeye waa shay caariye kuga ah ama aad soo kidhaysatay ama ergis ah ma siin kartid kuna kuma bixi kar leanna waxaa la rabaa shay gabadhu ay dheebsato oo ay isticmaasho oo ay mulkido oo hadday doonto ay sadaqaysato doonto iibsato hadday doonto marka hanti aad soo kadhaysatay ama aad soo ergisatay miyaad ruuxii milkisiin kartaa maa wajaba bitamliiki laa yakfi fiihi almustajaru wاlmustacaaru wa naxwuhuma amaa maa wajaba biاlintaac yakfi waad soo marteen gurigii waxaad soo marteen in gabadhu waajib yaha guri in la dejiyo guriga ama adugu lahow ama soo kadhayso ama caariyaha kugu noqdo ama aabbaha ha yeesho ama ha lagu maaliyo farqiga saddexaad ee u dhexeeya labada iyo tamliiqi imtaaca waxaa weeye maa wajaba bilimtaac yajibu ibdaaluhu waa kii saddexaad soo maa farqiga saddexaad cafwan maa wajaba bilimtaac yajibu ibdaaluhu ayib bikhilaafi maa wajaba bitamliiq shayga imtaaca ku waajiba gabdha aan aysan milkinaynin hadduu hallaabo ama hawshii laga rabay qaban waaye inaad bedesho waa waajib waa waajib ayib gurigi oo kale maalan dantii gabadha ay ka lahayd iyo degaankii bay ka weyd inaad bedasho waa waajib digsiyadii iyo maacuuntii iyo faraajintii iyo alaabtii maalan haddaanana waa waajiba bilimtaac waana sida raajixi waan mari doonaaye waa in la badelo waa in la bedelo maa wajaba bilimtaaci yajibu ibdaaluhu cinda talafi ama markuu hawshiisii gabay qaban waaye bikhilaafi maa yajibu bitamliig maa yajibu bitamliig ayadaa iska leh hadday dishoy laysana waa xoolaa iska khasaaris hantida iyadoo ay leeda haday ku tumato ama ay baabi'iso ama ay jejebiso soo wax iyadu iskaga ciyaartay ma aniga inaan bedelo oo mid kala keenay la ima saaro xaqaygii mar baan gutay ama ku ciyaarto ama hadayso farqigaana waad fahanteen farqiga afraad u dhexeeya maa wajaba bitamliik laa yustarad laa yustarad waxa ku waajiba tamliik lama soo ceshan karo bimacnaa waxaad gabadha inaad mulkiso ay kugu leedahay ood ku wareejiso oo ayada xaqeedaa oy mulkinayso kama soo ceshan kartid igama gubatay noqotaayo waa ka noqday mala jiraan waa tegey laa yustarad bikhilaafi maa wajaba bilimtaac sida masruufka oo kale maalan guriga oo kale haddaad maalan aad yidhi aad kira shubtay ood guri dejisay ood ugu talagashay inay laba sano deganaato sanad markay deganaydba adoona laba sana lacagtood lagaa haysta hadday geeriyoto ama aad kala tagtaan sanadkii kiradiisi maayadaa ku tegi mise aday adaa soo ceshanaya waa soo ceshanaysa lann wuxuu ahaa waajiban bilimtaac waajiban bilimtaac marka maa wajaba bitamliiki laa yustarad bikhilaafi maa wajaba bilimtaaci fainahu yustaradu ayib farigana waa farigii afraad soo ma aha ayb kii شhanaadna maa wajaba biاtamliik laa yubadl ila bاtaraadi maa wajaba biاtamliiki laa yubadl ila bاtaraadi wama wajaba biاlimtaaci yubadl bغayri الtaraadi furuuqda marka shanta ayaa u dhexeeya waa matnigaada qayba ku arki doontaan wuxuu ku yidhi sheekhu marku wayajibu fi lmaskani imtaacun waxaa gabadha u waajibaya guri gurigujubkiisuna waxaa weeye min jihati imtaac ogu danayn guri ay ku danaysato oo qabowga iyo kulaylka iyo dhibka ka ilaaliyo oo hoy u noqdo ay ku asurato carodeeda qariya dhib oo dhanna ka difaaca ayaa gabadha in loogu raxaya ay waajib ee ma aha tamliiq tamliik wamaa yustahlaku wixii la isticmaalo ka acaami waaba raashin oo kale tamliikun buu weeye waa milkisiin waxaas iyadaa iskalo way cuni iyadaa la wareegi marka acaamkuna waa ka tamliig maskankuna waa imtaac furuuqdaasaa udhexaysa watatasarafu fiihi waxay ugu dhaqmaysaa ay fii wajaba bitamliik weeye hadda wtatasarafu ay ku dhaqmi fiihi ay fima wajaba bitamliik wixii la mulki siiyey ee qaabkaa ku waajibay ayadaa ku takrifali waa hanti ay leedahay waxay doontay ka samayn liannahu maxaa yeele waa milkuha waa hantideedii xaq bay u yeelatay falow haddaba qatarad hadday isku cidhiidhido oo biilkii ay isku cidhiidhido bimaa yaduruha manacaha falow qatarad waxay milkinaysay lahayd hadday nafta iska goyso waxaa siisa matalan kun shilin oo biil ah boqol shilin bay sukuumo iyo in yaroo baradhe iyo nafta iskaga goysaa sagaalka boqolee kalena reerkooda u dirsataa islaanta quruxsanadee dhalaalaysad guursatay laba bilood kadibba waaba gabadho rafaaday oo nooc kala noqotay haddee wadaadka xisaabtiisii baa meesha ku dhumaysa wadaadka xisaabtiisii iyo iyo tamatuciisii iyo xaqu zawjada kulao dhan baa khatar gelaya marka markaasoo kale wuu kala dagaalamaya wixii markaa dhibaato u geenaya lafaheeda waxaa weeye waa inuu ka istaago la xaqiisii meesha ku tacalluqay falow qad tarad hadday isku cidhiidhido weeye biilkii iyo noloshii bimaa yaduruhaa wax dhibahaya ay iskugu cidhiidhido manacaha wuu ka hor istaagayaa lixaqi اtamatuci lixaqi الزawjiya keligeed ma aha marka adugu xortood keligaa tahay baad timahaada ama xiirataa ama daysataa laakiin meeshan shirkaynu ku nahay xuquuq baa inoo dhexaysa waxaa weeye sheerka inaga dhexeeya in lagu ciyaaro lama ogolo macnaha inaad fahanteen baan u malay wamaa daama nafcuhu dheeftiisu waxay joogtay soo daa'imto wadalika min dalika kiswatin aradbaxba weeye wa firaashin wa duruufi طacaamin wamushqin tamliikun wa qiila imtaacun taana way caddahay wamaa daama nafcuhu waxay dheeftiisu joogayso dheeftiisu ay daa'imayso la dheefsan karo maca baqaa'i caynihi wey isagoo daatadiisa ay joogto ka kiswatin aradbaxba weeye gabadha haddaad xijaab iyo jilbaab usoo goda iyo dhar dharkaasi wayna dheefsan oo cawraday ku asturan oo hadaweyne ku xaragoon mudduuna gaadhi dhowr sano dhowr sanuu gaadhaya haddii hade magaalo la joogo wafiraashin gooshii baa lamida wa duruufi acaamin raashinka weelashiisii baa lamida digsiyadii iyo suxuntii iyo qaadooyinkii iyo faraajintii iyo wamushtin shanladii lagu shanlaysanaya ama soqoftii tamliikun wey kuwaas waa tamliik waqiila waa imtaacun wey waa tamliigo iyadaa iskale waxaas arbaxa aad hiisay ayadaa iskale weelashii raashiinka dumarkaa iskale soqoftii iyo maraayadihii ayadaa iskale tamliig tamliig marka waad soo marteen maxaan idhi qiyaasan cala acaam qiyaasan cala acaam bijaamic alistihlaag baan leena raashinkay la too yihiin mid walba waa la dhammaystaa oo waa la isticmaala qiil wuxuu leeya maye imtaacun weeye iil wuxuu waa ugu danayd waa lagu danayn mooyeene lafaheeda alaabta ayadu ma laha oo hadhow haddii la kala dareero odaygaa la soo wareegi iyo maya iyadaa la wareegi imtaac iyo tamliig farqiga udhexey marka waa garateen shantii farqi idiin soo sheegay ayaa imtaac iyo tamliig udhexeey soo ismayna garan waata sheekhu wuxuu yihi watucطa qiilkaasu wuxuu leeyahay waxaa loo siiyey inay dheefsatee lama mulki siinin shayga daatadiisa weelasha waxaa l ku qadakarso ku danayso dharkana waxaa l cawradooda ku asturo hadhow haddaynu isku dhacno wixii aad reerkiinni kala timid baad la tegey dharkan kale qiimaha badan iyo duruucdan saa u qoranaysana mid kalean ku aroosahaya qiilka warkiisu war la qaadan kara ma ah waa wuxuu ku tumarhayaaba wacaashiruhunna eh, bilmacruuf buu ku tumarhaya dhib ma laha inaad fahantaan baan ka rabaa ka tagno sheekhu wuxuu ihi watucطa alkiswa aradbix gabadha waxaa la siin awala shitaain xagaaga u horeeya shitaa inagu hadee jilaal baan u naqaanaa meesha jilaalkeennaa kulul carabtu waa u qabow yahay ama reer yurub waa u qabobaan jiray seefka xagaaga anaga inoo qabow ee dabaylaha watee cadarkaba ma ka qaadaynina iyagu waa xagaayabaxaano waa xilliga u kulul ee madaxu dadku dilaaco wey waan marka isweydaaranaynaa marka un iska dhe waa e, awala shitaain qabowga u horeeya iyo wa awala sayfin kulaylka u horeeya bimacnaa aradbaxa gabadha goormaa la arad bixin sanadkiiba goorbaad mariimi waxaa weeye xilliga qababaha la galana dharkii qababaha yaad goynaysaa xilliga kulaylahana dharkii kulaylahaad goynaysaa waa inaad sanadkii laba goor gabadha arad gabadha arad bixiso lixdii biloodba mar sidaa loo kala jebiyey wadaadn may aartisanadkiiba afar goor saddex biloodba waa mar xagaaga iyo jilaalka iyo dayrta iyo guga hawshaasaa lagaa raba wa tucطa kiswatu xilliga la bixin lahaa baa laga hadlaya awala shitaain wa awala sayfin baa la bixin maxaa yee liqadaai اlcurfi bidalik mariinka iyo hawshu curfigeedaa sidaa ah curfigoodii annaga kaanagu waa maxay keennu ciidaha ma ahee ninka heli karaa maalinkii gabadhu suuqa aadawa in wax soo gadato wixii markaas soo baxa curfigeennu nin tabartii weeye ah, wax fiican baan soo arkay suuqa alaab cusub baa taalla kolba moodada socota iyo xaalku siduu yahay iyo ciidahay ku xidhanta nin walba tabarti nin walba waa marka curfiga aan fadhihin fain talifat ilkiswatu wey dharkii hadduu dhammaado fiihi fi اlfasli بلا taqsiirin منه asagoon un gabood falin zawjkii lam tubadel lama badalhayo in qulna haddaanu dhahno hiya kiswadii tamliikun waa milkisiin sooda mayna soo marin furuuqii u dhaxaysay waxaad ku soo marteen farqigii shanaadee u dambeeyey maa wajaba biاtamliiki laa yubadel ila bitaraadi wmaa wajaba bilintaaci yubadalu min hayri almuhim gabadhi waad arad bixisay arad bixi loogu talagalay lixdii bilood ama xagaagii ama jigaalkaad ugu talagashay baad arad bixisay xilligoon la gaadhin baa dharki dhammaadayba dharkibaaba gabadhii wayba araday fain talifat ay اkiswa fiihi fi wali shitaa'i fiihi fi shitaa'i aw fi sayfi fasligii la joogin baa laga hadlayaa xilligii la joogay afartii fasal bilaa taqsiirin minhu asagoon gabood falin gabadha haddaad markaad ard bixinaysaba dhar feeg ah ama e, second han ah ama chinese ah aad u soo gaday oo markii laba maad ku baxo iska dildilaacay inaad bedesho waa lagaa raba adaa mufarid ah waa inaad ku cusub soo gato waxaa jira dharkan u talagal inuu lix bilood ku hayo lix markay dhammaato niska dambe sanadkunbaad aradbaxkay ule laga dhegeysa adaa adgudbay taqsiir minhu min azowj wey lam yubadl la badeli maxay ayadaa mulkidoo lahayd in qulna haddaan dhahno kiswadu waa tamliig in qulnaa hiya ay alkiswa tamliikun haddaynu aan dhahno waa imtaacna waad soo marteen waa waajib xaq ay leedahay waa in la bedelo maa wajaba bاtamliiki laa yubadel ila bاtaraadi war walaal haddee dharkii waad mulkiis khayr laakiin wayga dhammaaday bal si idheh haahiyo asagoo gobanimo laakiin haddaad imtaac tidhaahdo saacaddu dhammaada waajib lagu le badasho xataa lagu baryi maayo xaqu saaran wey fain maatad hadday dhimato gabadhi fiihi fi lfasli lam turadda la soo celin lama soo celinayo maxaan ku soo marray maa wajaba bitamliiki laa yustarad wujuuhu اlfarqi bayn اlimtaaci watamliik shan waji bay ahaayeen shanta waji eed soo marteen baad u laabanaysa ya wejiga afraad soo ma ahayn oo idinkaasa fain maatad hadday dhimato fiihi xagaaga gudihiisii ama qoraxeedka gudihiisii ama gugi ama dayrtii lam turadda la soo celi maayo kiswadaa lannaha wajabat bitamliig walow lam yaksu gabadha hadduusan arad bixinin muddatan xilin fadaynun calayhi dayn lagu leeyahay wey soo mayna soo wajaba bitamliiki laa yasquطu biاtaqaadum wa bimudiyi الzamaani waa farqiga u horeeyey xaq lagugu leeyahay weeye marka haddaad bixin weydo waa dayn kugu qoran dayn kugu qoran wey sayidina cumar baana hawshaasi asal xukumkeeda iskale maca ay xuquuqduba sidaa tahay sayidina cumar khilaafadiisii ciidamo badan ayaa intay baxaan bay iska soo daahi jireen gabdhihiiba marka biilla-aan iyo masruuf la-aan noqon jiray waagii dambu wareegta soo saaray wuxuu u diray dhambaal saraakiishii ciidamaha muslimiinta halgami jira wuxuu yidhi nimanka idinla jooga ee dumarkooda muddo ka maqnaa waa inay si degdega ah u soo galaan soo dira ciidamadaas soo kala badelaan degdeg u soo galaan oo xaaskood u yimaadaan ninkii maqnaanayay raali ahaasha jirtana waa inuu biil soo diro inta uu maqan yahay biil soo diro hadduusan imanaynin biil la soo diraynin gabadha waa inay soo firaan waa qasab sugi mayso ayagoo gumay soomaha meeloma fadhidee ninka gabadha furana wixii beela ku baaqday inuu soo raaciyo burdalqada wixii beela ku baaqday sanadka uu maqnaaiyo belihii waa inuu soo raaciyo walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba wax khilaafayna ma jiro wareegto soo baxday dowladda islaamka ku dhaqantay weeyaan aarkana waa aar saxiixa imaam shaafici cabdrasaaq nabi shayba saciid mansuur bayhaqi kulli way soo saareen bisnaadin jayid sid ibnu kaiir yidhi ama abu xaatim araazi wuxuui waa aiix waa saxiix waxtaja bi ibnu mundir ibnu xasamna si walba intuu yeelaybu khilaaf keeni waaye waxaan ka ahayn khilaafu taabiciin bacdu taabiciin marka haddii laga tegay dabaqadaas loodkii nabi maxamed hadday meel maraan taabici waxba la weydiin maayo hawshaasi waa garatee baru male faafaahintaa ka badan ninku u badaha muraajaciya alawsat libni mundir majaladka sagaalaad eh, sabxada lixdan iyo saddex ilaa lixdan iyo shan aan iskaga tagno uruudan kuusoo sheega kugu filanta faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay nafaqadu ma waxay ku waajibtaa meherka gabadh lagugu meheriyo mise waxay ku waajibtaa inay isu kaa dhiibto xaas ay kuu noqoto oo ogolaasha laga helo masaladaasuu sheekhu masalada ka hadlaaya iyo nushuuskii iyo wixii la halmaala aljadiidu qowlka jadiidka imaam shaafici waxaa weye annahaa marashadii marashadii kiswadii nafaqadii kulli annahaa nafaqadii iyo kiswadii wixoo dhanba tajibu waa waajibaysaa bitamkiini haweenaydu inay ninkeeda ogolaato tamkiinkun wuxuu ku suuragelaya inay tidhaahdo war may mehersata haa diyaar baan ahay meherkayga inay sii hadday ku tidhaahdo diyaar baan ahay gurigeeyo meherkayga inon laysayn laakiin lama gurigeynayo waa tamliig waa tamkiin wey ayb qolyahan shaaficiyada markay haweenka meheriyaan sumayda arag heblaan kuu meheriyey in hebel hebel meherkeedu intaa yahay biwakaalati waliyiha iyaaya wa mahruha kada kada walahal muaalabatu minka mataa shaaad sumayda maal warkaasu ma garanaysaa maxaa looga jeedaa marka lagugu meher haddaad tara haddee inaan ku aqalgeystaan rabaa waxay ku dhihi kartaa meherkii soo soco kusoo shub adoon kusoo shubin fujuuraha isaari maysid naashiza maaha waa xaqay leedahay waana mumakina lizawjiha ayb hadday iyadu iska kaadaysoon haddi aysan kaa hoos kicinna waa khayr ya may waa la wada siinaya isagoo dhammaystiran baa la siin adoon u galmoon hadhow dad kala tagtaanna niskaadi baad soo ceshan dhib mala aljadiidu annahaa kisbadii iyo nafaqadii tajibu bitamkiini bay ku waajibtaa lianna waxaan leenahay waa muqaabila waa nafaqadu iyo kisbadu waa ujro waxayna muqaabil ka tahay gabadhu ninkeeda inaysan diidin o aysansan taagin intaa haddii la helo hawshu waa diyaar lalcaqdi meherka kuma waajib nikaaxa dhicidiisa kuma waajibto waana jadiidka qowlka qadiimkaa qowlka qadiimkaa qaba tajibu الnafaqaةu wاlkiswatu waxay ku waajibtaa iyo wixi aad soo marteen oo dhanba waajibaat nafaq ee toddobada ahaa bilcaqdi in gabadha la meheriyo caqdigu dhaco ayay ku waajibtaa iyo maye bacda alcaqdi inay diyaar ninkeeda u noqotay ku waajibtaa waa jadiid iyo qadiim baa ishaya min xayu daliila qadiimka xoog badan min xayu daliila qadiimka xoog badan xadiidkii aan marayna mucaawi bni xayda can abiihi markuu nabi allow midkaayo xaaskiisu xaq ay ku leedahay muxuu yahay nabi ku yidhi an tucimha idaa acimta wa taksuha ida ktasayta ilaa aakhirii ma kala qaadi nabigu waa ilaaqay awju ka cabire ku noqotaa islaantu bilcaqdi caqdigay zawjo ku noqotaa wa qiyaasan cala almahri maharku inuu ku waajibaya bilcaqdina waa bilaa khilaaf gabadha meherkeedii ay kugu lahayd inay caqdigu ku waajiba waa bilaa khilaaf haddaba marka nafaqadu iyo kiswaduna waa kalmahri waa xuquuq اlcaqdi sidaasaa marka min xayu daliil xoog badan imlaha marka iyo qadiimka sidaasay qabaan wa qiyaasan calى الزawji الصaغيir lilkabiira meelaan tamkiin ka jirinna waan ogol lahay in ay nafaqada iyo marashadii waajibayso nin yar oo shan jira ama lix jira ah, islaam weynoo baaliqa haddii lagu loo gooriyo maxay ku leedahay nafaqe iyo biil iyo wax walba waxay nin weyn lagu lahaa baa lagu leehay tamkiinna meesha ma jira hadde kuragaa ciyaaraya meele orday la soo qabanay masaasada wato wey ee baabuurta inay jiraan laga baqaayo ninkaa marka maxaa nafaq biil iyo loogu waajibeeyeeye marashihii masruuf waa bisabi lcaqdi tamkiin iyo galme iyo jimaac iyo midna ma jiro ayib waxaa kaloo looga qiyaas qaataa majbuubka ninka xisaabtaba la gooyey raayihii iyo xubinkaba ushiba la qaaday ama ciniinka ah islaantiis waxaa waajibaya nafaqaya masruub walaa tamkiina walaa jimaac midna ma jiro ayb tamkiinkiil waxaan maraynaa khitaab alwadci baynu joognaaye cudurcudur lama fiiriya markanoo kale waxaa weeye horta miyaa la hayaa tamkiin lama hayo ama cudurdar ha kugu dhaafo nafaqadu way taallaa mariidada zawjada mariidadae xanuunsanaysadan u galmoon karin intay xanuunsan tahay soddon sanobaa sararta ha saaraatee biilkeedii waa laga rabay msnufkeeda walaa tamkiina marka saa dartee alimaam abu yacquub albuwayti kitaabkiisa mukhtasarka buwayti mujaladka cafwa hal mujaladoo weyn wadaadkan qura daaqi u taxqiijiyey safxada afar boqol toddobaatan iyo labo wuxuu leeyahay wاlqowl اqadiimu axabu ilaya qowlka macnihiisu wuxuu ahaa qowlka odhanaya nafaqadu waxay ku waajibtahay iyo kiswado bilcaqdi ayaa axabu ilay siraajdiin albulqiini tasxiix lminhaaj isagu wuxuu leeyahay waana qowl labaadoo jadiid ah qowlka qadiimka odhanaya nafaqadu iyo masruufku waxay ku waajibaan iyo marashadu bilcaqdi laa bitamkiin waxaa ku jira qowl jadiida iyo qowl qadiima isku taageersan jadiid hor keligiina wuxuu leeyahay aljadiid anaha tajib btamkiin waa fahanteen baan u malay wuxuuse u tiiriyey hadalkaa qowlkaa dambe ee jadiidka ee caqdiga wax ku xidhaya srajbli wuxuu u tiiriyey mukhtasar albuwiiqi u tiiriyey naska anugu aan dul istaagayna ma arag waxaa dhici karta nuskadan hadda uu taxqiijiyey wadaadkan ii sheege qadarigaa muxudiin qaradaaqi inuu khata ku jira laga yaaba leanna way isku raaceen ibnulciraaqi walidin alciraaqi abuzurca iyo srajbulqin way isku raaceen in uu yahay wa kaana aakhira qowlihi shaafici annaha tajibu bilcaqd saasay u tiriyeen buwayti ayagaa ka saxan nusagan dambe waadana ay waxeeyaan wax badan lagama wax badan wax badan baa si ka ah wax badan baa si ka ah si kastaba noqote waxa min xayu daliil intaasaas xoog badan aan iskaga tagno imaam maalik baaba naga dara isagu imaam maalikas wuxuu leeyahay nafaqo iyo bil islaan u waajibi mahayaan ilaa lagu lagu yihahdo kaalay dhiso ilaa kaalay dhiso lagu yidhaahdo nafaqo iyo biil midna insaanta kuguma laha ayib laa nafaqata la xataa yudca azawju ila albinaa ilaa ninka la kaala islaanta aqalkiisa markau hayo yidhah markaan bay nafaqa iyo biil waajibahaya maalig baaba naga daray marka annaga waxaaba dhaama jadiidka ayagi haddaba fain ikhtalafa hadday isku maandhaafaan fiihi fi tamkiini bay isku maandhaafeen tafriican cala aljadiid tafriican cala alqowl jadiid markaanu ku dhisna masalada qowlka jadiidka ahaa sudiqa zawjkaa loo rumay hadduu dhao islaantu biil iyo marasho ma siinayo maxaa yeelay isku markay ogolaba diyaarba iima aha inaba rabto sankay taagaysaa sudiqa asagaa loo rumaynaya lianna alasla waa cadamu tamkiin lianna alasla waa cadamu tamkiin ilaa marka naaqilka uu sugnaado asagaa warka loo yeeli wa cala alqadiim ku dhisnana sudiqat hiya ayadaa loo rumayn limaada waa maxay lianna alasla waa waa baqaau maa wajaba bilcaqdi asalku waxaa weeye soomaan qadiim muxuu ahaa nafaqadu waxay ku waajibtaa iyo kisuwadu ku waajibtaa bilcaqdi meherku markuu dhacay gabadhu biilkii wixii way yeelata soo maaha marka asagu wuxuuna ku dhacaa keliya binushuus meherkii iyo masruufkii iyo nafaqadii ugu waajibay bilcaqdi hadduu dhaho waa naashizo ayadmay naashisam waan ogolahay kee la ayadaa la rabay lana aal waa baqaacu maa wajaba bilcaqd ilaa uu caddeeyo nushuuska uu bannaanka yimaado isagaa bayaan laga raba marka jadiid iyo qadiim waa iskhilaafsan yihiin fain ikhtalafa fiihi ee fi tamkiini sudiqa binaan cala alqowl jadiid fain ikhtalafa fiihi sudiqat binaan cala alqowli alqadiim waan isbaana ilata waxaan ujeedo fain lam tacrif haddaysan bandhigin nafsaha calayhi zawjka aysusu badhigin muddatan muddo falaa nafaqata fiiha muddadaa biil ma laha waa binaan cala jadiid binaan cala jadiid baan wali wadna tafriiciisa fain lam tacrid haddaysan bandhigin nafteedii calayhi cala الزawji muddatan in nabar ah ama maalmo ama bilo ama sanadyo falaa nafaqata fiiha licadam tamkiin tamkiinku marka muxuu noqday binaan cala اqowl jadid wuxuu noqday sabab liwujuubi الnafaqati wاlkiswa ayb cala اqowl jadid wuxuu noqday sharطi libaqaaءi الnafaqati wاlkiswa ayb way kala duwan yihiin marka qadiimna shardi buu ka dhigahayaa midna sabab buu ka dhigahaya jididna sabab buu ka dhigahaya falaa nafaqata fiiha muddadaa biil ma laha maxaa yeelay waxaan la helin sababkii waajibin lahaa kiswo iyo iyo nafaqaba waajibin lahaa lama hayo wain caradad haday bandhigto nafsaha calayh wajabad way waajibaysaa kiswada iyo nafaqadii min buluuqi اlkhabari xogtu markay soo gaadhay zawjka laga bilaabo waxay ku tii warni diyaar baan ahay haddii ay way ugu kaasa hama diyaar baa tahay laga waxaa ku qabtay biilkii waa waajibay nafaqadii waa waajibtay kiswadii waa wax walba waa laga ulguule min buluuqi اlkhabari wixii intaa ka dambeeya isagoo hadduu maagmaagto isagaa muqasir waana dayn baa loogu qoraya soo inaga soo marra soo ma wixii ku waajibaa maa wajaba bitamliiki laa yasquطu bitaqaadum walaa bimudiyi الzamaan waa inaga soo mar waa dayn kugu qoran wey haddaba hadda inta aanu dhammayno wuxuu ihi sheekhu fain haaba hadduu safro ama maqnaado ninkii zawjki fain haaba can baladiha gabadhan ay biili u baahatay iyo guri hadawaan xaqay leedahay kataba alxaakimu wujuuban qaadigaa qori xaakimku waa ninka qaadigaha kataba alqaadi wujuuban qoraal buu qorayaa lixaakimi baladihi meeshuu jooga qaadigiisa u qoraya qaadiga nairobi ku joogsuusan waraaq wuxuu u dirayaa qaadiga wuxuu leeyahay ninka hebel hebel la yidhaahdo ee kula jooga xaaskiisiibaa ku dayacan nairobi waa in se u yimaado ama bil u soo diro iyo aradbax iyo waxay dumar muddaayeen dowlad baa meesha ka shaqaynaysa meesha laska yaacay hawshu ma ah muxuu ugu dirayaa waraaqda liyuclimahu manhaajku waa qaanuun socdo wey waa inaad markaa aad la socoto hawsha ayib caamaddii aan kaadida sida layskaga dhaqa aqoonin oo muslimiinta lagu ibtileeyey oo ilaahay nagu imtixaanay yaa un meeshii maam muslimiin joogaan ba ayagaa dadku soo hortaagan baarlamaan hebel waxaa lagu leeyahay mas-uul hebel madaxweyne hebel ma yaqaana si loo weyso diin wuuu ka warqaba hadhow la dhihi shareecada iyo dastuurka keen qadana shareecada ma yaqaane muxuuba horta kala doortaa ilmo yar haddaad tiraada timirtan iyo saaladan dameerka keen ku siiyaa teebuu qaadan midda la yar weynaata saalada dameerku ku dhagahayaa ile ma kala garanayo diin ma yaqaanaan shareecadu maxaasinteeda ma yaqaanaan xukumka mufasalka waxay ka warqabaan ma jiro ibliis baa dhagaha kaga kaajay marka waxaa weeye odagii reer macalin muxuu hi qolyo intay ka tageen meelahan dhagaxbuur iyo jigjigi iyo ayay xaylesalaaso u tageen iyagoo fiicanoo waalo wada socda yay marka hore saxniman duqey oo reerka ah. kadibna iyagoo iskhilaafsan oo xoguu kursigii iyo alaabtii ku heshiinla oo nin aan salaamaynin ayay soo noqdeen markaanu hadda gabayga ma xusuuste waxaa uun macnihiisu wuxuu ahaa markay adari dhaafeen baa ibliis abaahiyey buu nimankii markii adari dhaafeen ayaaba ibliis soo abaahiyey buu marka waaba nimankii imtixaanka haystoo kala socdo duqaydii reerka ahaa ninba nin dilahaya hadhow waa dhiha marka waay anigu waxaan odhan lahaa buui inaan lagu dhaqmin shareecada oo qaanuunka lagu dhaqmo hadda goor waan idiga sheekeeye soomaaliya waaga horreysay dastuurka boqol iyo iyo laba bay ahaayeen waxaa loo celina shareecada iyo iyo dastuurkan dastuurka talyaaniga hal wadaad oo reewaqooyi yaa u codeya sharca lagu dhaqmo inta kale waxay u codeeyeen dastuurka in la qaato maba garanayaanba baarlamaanka xilligaa la keenayay afar faatixa loonoo gal baarlamaan noo noqo way diidi jireen niman meelaha laga soo roskay reebaadiya oo ramiya dacwaysu u duuban tahay oon siyaasad iyo nidaam midna garanayn yaa meesha lagu xareeyey marka lamaba socdaan marka inaad furuucda fiqiyaadka akhrisataan waxaa weeye wax badan baa idin taraysa fain aaba kataba xaakim ilakim baladi liyuclimahu suu ogeysiyo dhibka jira fayaji-a marka uu yimaada ninkii si deg dega aw yuwakila uu soo wakaasha gabadha la soo wareego oo wakiil ka noqdo oo u soo gudbiya meeshuu jooga u keena ama guri dejiyo biilkeeda bixiya labada mid baa laga raba adu imow xaaskaada la wareeg xilkeedina qaad aysan ka ahayn wakiil soo magacaaba gabadha biilkeeda siiya meel laku ogaada ama kuu soo qaado meesha dunta kugu keena fain lam yafcal hadduu zawjka sidaa yeeli waayo wamadaa zamanu wusuulihi xilliguu soo gaadhi karayna uu tago faradahaa waxaa jaangoyn oo qadari kiswadii iyo nafaqadii alqaadi qaadiga hawshaa go-aanka gaadhaya ma la issaran maayo heblahay inta madaxaygu qoyan yahay ya dalqadaada layga maqlin meeshaas ma kama shaqaysa hawshaas meesha waa in lakala maayo fain lam yafcal hadduusan yeelin sidaa wamada uu tago zamanu wusuulihi zamanu imkaani lwusuul wey xilay suuro galaysay markay waraaqdu u tagto inuu ka soo jawaabo ama bil soo diro ama gabadhi uu la soo wareego asagu yimaado ama wakiil keeno faradaha waxaa jaangoyn weeye alqaadi limtinaaci can ilxaq isagu waa mumtanican waajib awood ma la tiri loo sheeganaya awood ma la tiri loo sheegan ayib oo asagaa jaangoyn ama ka siiya baytulmaalka ama maal asagu leeyahay ninku ha oga qod ama qaadigu ha siiyo hadhow asagaa lagu dalle xisaab u taallo wey asagay ka go-an tahay wuxuu ihi sheekhu wlmuctabaru fii majnuunatin wamuraahiqatin cardu waliyin haddii la yidhi caaljadiid xaqa wuxuu ku waajibaa inay haweenaydu ninkeedu ogolaato ninkii islaam waalan oo tal-a guursaday ama foodlay yar oon weli qaangaarin lagu meheriyey ayadu hawsha ama mataqaaneen ninkii baa korraba bala ku dhacday leeda nima ma aqaan ooba iska hordi tan waa waalan tahayba see marka lagu ogaan inay mumakino tahay iyo inaysan ahayn tiibuu ka hadlasha walmuctabaru fii tamkiini majnuunatin mid waalan tamkiinkeedu wa muraahiqatin bacd culama waxay leeyihiin sida damiiri oo kale xoogo waa min xayu alcarabi waa laga fiican yahay leeyihin muraahiqu lama yidhaahdo muraahiqu waa magac gooni u ah rag kurayga ragga yararkaa ama kurayda ama addoommaha gooni ku awood gabdhaha noocan oo kale ah mucsir baa la mucsir ayib oo saad saad iyo cayn ah cayn iyo saad ah ayib hadduu dhaho waa muqasir muqasirna waa laakiin muraahaqadu waxay khaas ku tahay dukuurta labkay gooni ku tahay dhibba male wاlmuctabaru fii tamkiini majnuunatin wa muraahiqatin cardu waliyin weligeedaa bandhigi ilan weligaa soo diyaarin oo keeni gabadhi yarayd waa kugu diyaar aabbahaa dhihi majnuunadii weligeedii baa sheegi ila asagaa wakiilka oo mas-uulka ah asagaa kiisa la xuquuqdan asagaa lagula hadlayaa dee mas-uulka ka ah wa tasqutu waa dhacdaa marashiya masruuf binushuusin santaag bay ku dhacdaa min annashazi wa huwa alirtifaac waa inay islaantu ninkeeda iskala weynaato sanka taagto ayb bimacnaa ay caasido amar diiddo amar ay diiddo amarka qaadan wey wa tasqutu الnafaqatu wاlkiswatu binushuusin bay ku dhacaysa inay meeshan hadda marka soomaaliya laga hadla iyo dhaqanka muslimiinta iyo wuxuu manhaaj sheegahayo waa la kala dhaqaaqahaya waxaa loo deliishadaa ijmaac qurtubi iyo ibn xajar rahaytamiy rimli iyo shaaficiye wadaadahooda dambe oo dhan ijmac bay soo gooriyaan laakiin mudir ragga hore mutaqadimiinta khilaafku way sugayaan lakiin midaas wuxuu dha waa shuduud wadaad la yidhaha xakam bn cutaybat alfaqiih ood garanaysa wadaadkii kuufiga ahaa wadaadkaas wuxuu leeyahay gabadha naashizada ah qaadigaa ka shaqayno waa la muqunin mooye nafaqadeeda biilkeedii ma dhacahayo waxaa ku taageersan cabdiraxmaan ibnu qaasim alcutaqi tilmiidi maalik waraawi madhabi maalik ibnu qaasim iyo xakam bn cutaybat alfaqiih ibnu xasam addaahirina asagu fadalow dhigayba fadalow dhigay wuxuu idhi in la yidhaahdo naashizo biil ma laha iyo marashiya masruuf ma laha waa tashriicun bira'yi اmujarad inuuna takfiiriyu ku dhowaadaba asagu marka ibn xasan warkiisa iga da laakiin waxaa weeye waxayna ku dhegeen wadaadahaas gabadhan maxay ku mudatay macnaha nikaax iyo caqdigay fiiriyeen maxay ku mudatay xaqaas iigu yeelatay waxay igu yeelatay inay xaas ii tahay oo ogoshahay ay adeecdo haddayba sanka taagto hadde waaba la waaya maqsuudkii maqsuudkii lama hayaba oo amarka diido ma nin nin qabaan ahay nin islaam qaba ma ihi laba ninoo wadansanka isgeliye fooda isgeliye oo kii xoog batoon laga faraxalan baana meesha marka xaasma jooge ay ugu aafaynina ayib macnahaasay marka iyagu marayaan macnahaasay jumhuurtu marka fiirinayaan wadaadaha iyagu waxay ku dhegeen xakm ibn cutayba iyo ciidankiisu ku dhegeen walatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhuna fain aacnakum falaa tabqu calayhina sabiila ilaahay baa ka hadlay dheh naashisa ilahy wuxuu yidhi ha la garaaco ha la waaniyo waxa loo sheego xoogow dhabarka ha loo duwo guriga xaggo kale ha laga sixdo xoogow arbush iyo mudaaharaad nabadgelyo ha lagu sameeyo guri gudihiisa laakiin biil ma laha oo marashay masruuf ma laha ilahay ma dhihin bay dheh axaadiitii ahayd walahuna calaykum risquhuna wa kiswatun bilmac nabigu ma kala qaadin bay dheheen xisaabtan aad la socotaan ee naashiso masruuf ma laha marashana ma laha waa jeebkiinay leeyihiin jeebkiina leeyihin waxay jumhuurtu waxaad qabsataan layu lwaajidi dulmun yuxillu curdaha wa cuquubata gabadhanso inay adeecda ma awooddo oo xaas ii noqoto oo ima oo xoola kama shumin ma hirsanin haddaba waa maay waa ulmi cirdaha wa cuquubata wa min alcuquub waa maxay haddaan xaqaan mudnaa ay diiday iyadna waa in cunaha loo istaago cunaha la qabto marka warka jumhuurta ayaa saxan warka jumhuurta ayaa saxan ayib maxaa yeele aayaddaasi ma aysan ka hadal min xayu nafaqa ee waxay ka hadlaysay reerka dhismihiisa kale ka hadlaysay ayib xuquuqda kale laisku leeyahayna axaadiis badan iyo iyo aqyisa sharciya loo eegahaya culaysba mala aan iskaga tagno walow bimanci lamsin bilaa cudrin nushuusku haba noqdo waxay naajisanta ku noqon kartaa somaali way taqana naajis waa naargasho way ogyihiin waa fuqaha caamadu somaali naashizuhe waa naargasho wey riximgoys waa reero naareed bay kuleeyihiin xagee ka maqleen sharciga caamiga somaali haddii laga qoro wuxuu diinta ka yaqaan oo ka sidaal la yidhaahdo oo la carabiyeeyo minhaajoo kula qori karaa dadku markaa wax yar baa ka qaldan mooye wax badan bay garanay walow bimanci lamsi taaba shidiid ba ha noqdo bilaa cuducu daar la'aan hadaa intaad soo lacayhay taabana ku tidhaahdo iyadoon boo ka oolin waa naashiso buqyat mustarshidiin asagu haddii hawshisa la maro islaam soomaaliyadoo beel yeelan maba jirtaba wuxuu hi haddaad habeenkii intaad xooguhu soo yardaahdo soo minqaxdo albaabka gowgow waa kuma waa aniga iga fur kaa furi maayo ku noqo meeshaad ka timid naashiso ya soo gelaysay haddaad oog war derderinku tira naajiso aysan kala taagaysaa marka buqdu masajidiin asagu waxaa weeye haddii laydiin fiiriyo wax soconaya ma jiraan walow bimanci lamsin bilaa cudur taabasha diididba allaha ka dhigo aan cudurdaar u haysanin leanna wa xaquu leeyahay xaaskiisii weeye huna libaasu lakum antum libaasu lahunna hay taabana maxay tahay marka waxaa weeye galma iska badaaya saa xataa hadday u diiddo cudurdaarna uusan jirin ma boog baa ku tallay la boodaysaa gabadhu oo meesha xanuunaysa ayib waxaa weeye waa naajizo wa cabaalatu zawjin aw maradun yaduru macahu lwau cudurun tanna hadda waaba ka dartayba wa cabaalatu zawj raggiiba hadda lahayaa xubin weynigu aw maradun xanuun yaduru macahu lwau galmadu ay dhibayso cudur cudurdaar weeyo gabadha loogu cudurdaari naajisana aysan ku noqonaynin xubinkaadi tarankaha ayaa xadaaf noqday marka maxaa tala cabaaladu waa alkibar wاlcidam bifatxi اlcayn cabaalatu zawj xubinkaadi taranka haddii alla kugu mashaqeey nicmo gooni rabbi ku siiyey gabadhiiba ma xamili karta la socoteed la soo shirtegayso aw maradun ama xanuun baa jira xanuunkaasoo yaduru macahu la jirankiisa alwadu galma gabdha ay xamili karin cudru cudurdaaru weeye gabadha biilkeedii iyo marashsaa ku dhici maayo gabadha way xanuunsan tahay matl oo galmoon karaba ama waxayba tiri ninka maba qaadi karaba xisaabihiisa xisaabaan geli karaba ma ahayd ayb kaa waa cudurun laa yusqiu laa yusqiط الnafaqata walkiswata xuquuqda ma ridahay limaada usan u ridaynin maanic baa ku qumay cudurdaar sharci ay leedahay ayb wاlmaduunu sharcanna waa kalmaduuni xisan cinda ahli اlcilm sharcigu wuxuu fasaxay abci ahaan iyo xisi ahaan ba u fasaxan yahay ayb hadduu asagu dafiro yidhad xubankayga ma weyna ayadaa diidanoo waa naashizo maxaa la samayn culamadu way ka hadleen waxaa loo saaraya afar dumara afar dumara loo saari kadibna xubinkiisoo xubankiisoo nool baa la dhihi fiiriya gabadhana balkeeda xubankeedana eega reer isqabi kara reer kuma yahay mise maya xataa hadday u baahdaan waxaa la yidhi labadoodaa la dhihi hadda isu galmada aydan fiirin say xubnaha u qiyaasaan ilan xubinka raggu markuu hurdaysan yahayna waa qaab markuu fahmaysan yahayna waa qaab marka say wax u qiyaasaan ama qosla ama qosina minaaj baa la yidhaahdaa idiga idiin taalla ayagaa qiyaasaya ayaga markay qiyaasa dhahaan ninkan iyo gabadhan isma qabi karaan isma xamili karaan gabadhu ninkan waa dilahayaa idan gabadhu waxaa weeye ninkaas ceebihii fasak eed soo marteen iyuu ka noqonaya waa laga fasakhaaya meesha nafkagoyn lama rabine reer dhaqmaa la rabaa reer dhaqmaa la doonaayo ya ha waa daruura mia lilxaaja wey daruuro base ma aha cawrada loo faydaa xaajo oo iyo hawlahaasoo dhan baa loo eegi karaa aan iskaga tagno wاlkhuruuju min beytihi marka waa cabaalatu zawji cudurun maradu yaduru macahu lwa cudur saasay isu daba yaalaan waa laba masalo isku baabun wey wاlkhuruuju min beytihi gurigiisa inay ka baxdo guriga uu beytka hadda loo idaafeeyey waa adna mulaabasa adna mulaabasa guriga aabbaheedba hadduu dana haku qabo ku ayadu leedahayba ha u deganaato min beyti waxaa loo jeeda waa guri uu raalli oga noqday inay deganaato kii aabbaheed allah ka dhigo ku ayadu leedahay allah ka dhigo ku kidha ah ku uu waa isku mid adna mulabasa idaafada looga jeeda wاlkhuruuju min beytihi bilaa idni idinla-aan ay ka baxaan nujuusun waa naashisnimo wey gabadh soomaaliyadoon wadaadkan ogen guriga aan ka baxaynin kolay qaraabo soo salaanto ay aaddo suuqa u aaddo miyaa jirtaa waa halis weeye waa naashisnimo biila kugumal ku leeyahay wadaadku marasho iyo maslu midna marka ayada ay baxayso ama zawjku ha joogo sawaun kana haa'iban aw xaadira ama ha joogo ama ha marnaada la kala qaadi maayo laakiin waxaan kaga badbaadaynaa shaaficiyadu waxay qabaan kulligood idniga ama sariix ha noqdo ama dimni ha noqdo hadday gabadhu guriga ka baxdo ninkoon idmin laakiin ay ogtahay inuusan ka xumaanaynin ama raali ka yahay oy wadaadkeeda ku qalbisan tahay laa bas taasaan xoogo ku badbaadaynaa laakiin haddaad wadaadkoo giriifhayo firfir kicinhaya xaggana ay ganaf ku jirto iska baxdo naashizo weeyo taamuran la'aan ayb ilaa an yushrifa inuu ku dhowaadaba mooyeen guriga calan hidaamin dumid gurigii uu deganaa ee gabadha uu ka ogaa yaaba dumayba gabadhi baa ka carartay marka la dhihi may waa naashis u baxda biil malihidin marasho naashisaa tahay naargashaa socon maysa marka ayada oo ma lafaygaad kusoo duushay gurigu waa ayb gurigibaa dumaya biyaa soo galay nafteeda uga cabsatay waxaasoo dhan waa lame cudurdaar hadduu jiro waa markaa yada meesha ma wa safaruha haweenaydii safarkeedii ay socdaashay biidnihi idni zawj macahu ninkeeda la jirankiisa aw lixaajati ama dantiisa u safartay waxdaha laa yusqutu ma rido nafaqa midnaba ridi maayo gabadhi safartay biidni idni zawj ay ku safartay macahu isaga waa israaceenba aw lxaajatihi aw safaruha lxaajatihi dan asaga uu leeyahay ninku uu leeyahay u safartay biidnihi naadaa iga fudude bal gaarisa gaadoo hebel waxaa u gee ama yeel buuhi way safartay intaa safarka ay maqan tahay biilkeedii iyo xaqeedii ma dhacayo kugu qoranta markay soo noqotay kudhihii tobankii maalmood maqnaa soo kaashgaree adda waad ka maqday kuu taala soo kaashgaree jeebka dambe ay maalinka ay timidna biilkeeda horu kasii bilaabanaya inta horan waa xisaabsanaysa laa yasqutu dhici maayo asaguna ma dhacaayo lianna waa mumakina asagaana fasaxay inay socdaasho oy xaqiisii tagsiiso wa safaruhaa lixaajatiha ay u min hayri idnin yusqiطu waa ridahayaa xaqii fi ladhar hadday noqabso wabihi qaala axmed wa maalik ayb hadday danteeda u safarto danteeda ay u safarto keliya iyadoo ay leedahay markaa bilaa ay safarto waxaa weeye ma laha xaq ma ay maqan qowlan waaxida hadday danteeda u safarto asagona u idmana taa waa masale khilaafiya waa laba suuro isgarab taal danteedabay u ma laha naajis bannaanka joogto wey danteedabay u safartay maca idnika waxaa weeye labtirkeedu khilaaf baa ku jiro aharku wuxuu waa dhacaysaa wadaadna wuxuu ma dhacayso maxaa yeelay maxaa dagsiiyey xaqan waa danteeday dan iguma maqnayn ama ku fasaxo anugu aan iska wanaagsanaade oo nin iska hili maca aan noqdayso soo danaysanayna waan soo danaysan xaqaadiina dhakadu kaa socon maysa waa waa dhacay wey ayb walow nashasad hadday sanka taagto oy caasido wadaadkeedii amar diiddo ay samayso walow nashasad amar diiddo hadday samayso oo faqaaba asagana uu socdaalo aaaacad ay soo toobad keento lam tajib i ai ayb iyadoo naashiseah oo sanka taagaysu ka tegey intuu iska maqnaa baa la waanwaaniyey waalid baa ka akhyaareeyey tol baa dhex galay waa la islaaxiyey gabadha way hagaagtay ama allahba xasuusato diintiibay dib u fiirisay oo way toobad keentay asagina waa maqan yahay faaacat في kaybuubati wey intuu asagu maqnaabay adeecday lam tajib ma waajibayso fil asax haddaynu qabsanno asax haddaynu qabsano maxaa marka ayada asagu wuxuu ku ogaydoo naashiso ah haddana waa maqan yahay waxay ka baxsan gacantiis gacantiis bay ka baxsan mar hadday gacantiis ka baxsan tahay budda min tajdiidi tasallumin wa tasliimin baan leenahay waa in la la wareeg cusub iyo isdhiibid cusub la masaladii marka qaacida fi usuul lagaga hadli jiray bayna masalada u laabanaysa ida irtafaca almaanicu caada almamnuuc ida irtafaca almaanic idaa zaala almaanicu caada almamnuuc maanici hadduu meesha ka baxo shaygii la reebe ee la soo noqonaya si otomaatiga ah mise maya nafaqada gabadha iyo masruufkeeda maxaa diidayay oo callaqoo tuuray nushuuska nushuuskii baa meesha ka baxay maanic buu ahaa idaa zaala almaanicu caada mamnuucoo nafaqadii kasuwadii qaacida haddayn marro waxaan lena si otomaatig markay gabadhu soo noqotoba xaqeeda way leedahay ayib qaabkana waa laga cabira waaa leedaha almaanicu idaa zaala wajaba icmaalu muqtadi almaanicu idaa zaala wajaba icmaalu lmuqtadi haddii maanicu meesha ka baxo waxaa waajiba in la hawlgeliyo oo uu shaqeeyo sababkii iyo cilad almuhim khilaafka waa khilaaf iska jira ka socono asaxa marka muqaabilka ka xoog badan muqaabilka ayaa ka xoog badan gabadhu hadday toobad keento issoo dhiibtay aday meesha kuu joogtaa hadda maqnaanshahaadu adoo dantaada u safraa laga soo qaadayaa mar haddii maanici meesha ka baxay waa in xaqii soo laabto sheekhu wuxuu uhi wa ariiquha ariiqu cawd اlistixqaaq soo noqoshada daacada iyo istixqaaqa nafa soo noqodkeedu waxaa weeye ninkii maqnaa an yaktuba alxaakimu kabaa sabaq xaakimka qoraya waaliga gobolka iyo qaadiga iyo waraaq ku joogjoogsan waaa ay gabadha way ficnaatay way toobad keentay saalay la waday gabadha ama wakiil u soo dir biilkeedina waa lagaa raba sida soo hormarteen soo marray baa lagu waday hawsha walow kharajat hadday baxdo laa calaa wajhi nushuus baa loo jeedaa walow nashad waan ka tagnay walow kharaja hadday baxdo laa calaa wajhi nushuus caasinimo iyo madaxtagaysa u bixin fii haybati intuu maqnaa maxay u baxda liziyaaratin booqosho wa naxwiha tacsiyeyn iyo wixii la halmaala tacsiyeyn iyo aroosii ka qayb gashay iyo wixii la halmaala lam tasqud nafaqadii iyo meherkii iyo aqaycaafimaad nafaqadii iyo e, e, marashadii dhici mayso wey ma dhacayso lianna maxaa yeelay shayga asagaa lagama soo qaado curfan iyo dhaqan ahaan nushuus ma aha nushuus ma aha waad maqan tahay bixidda ay baxdayna ma aha ama diidee danaysun bay u baxday iyo qaraabo salaan iyo reer gaadhid markaa dhici mayso lannahu laa yucaddu curfan nushuusan wاladharu adharku waxaa weeye anna alaa nafaqata lisagiiratin ninka qaba ama ama sagiir ha noqdo hadda ayadaan eegaynaa alaa nafaqata lisagiiratin wa in sallamad nafsaha gabadh yar oo sagiir hadda looga jeedaa waa midda aysan suurogelayn in loo galmoodo reer laga dhigto yo hadda sagiir looga jeeda ma aha inay un tahay ilmo yaroo hadda cagabidhlaynay waa mida aan awoodi karin waa loo galmado loo jeeda alla nafaqata bil u waajibi nafaqada u weyn kismana waa lamid aha dee lisakiirati maxaa yeelay waxaa meesha ka baxan waya tamkiinkii xisiga abaa ah meesha ka maqan halkaasaan la maray waana sida jumhuurta u badan tahay laakiin sufyaan athawri iyo dabn cali addaahiri ayaa sidaa ku tegey wakhtaarahu bnu mundir baa doortay licumuumi اlaxaadiiث waxay leeyiin sagiiro iyo kabiiraba xaqeeda bay leedahay axaadiiu ma kala qaadin axaadiisku inu xaqaasi idinku leeyihiin kiswatuhunna iyo risquhunna bilmacruuf nabigu ma kala qaadin istifsaal la'aanta uu nabigu camimayna waa in xadiidka cumuumkiisa lagu dhego sakiirina waa la guursan jira oo nabigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam kabiirina waa la guursan kara annagu waxaan ka buskicinay oon u cuskana masalada kaadiyaa degdegan waxaan thawri iyo daabin cali adahir mundir oo guursaday keena meeluu nabigu ku bilay baan caaisha intay yarayd oo nabigu uusan la aqalgelin abubakar la nooleed aabbaheed sakiiray ahayd nabigu marasho u diray iyo masruuf u diray midna ma hayno inuusan u dirina ma haysaan baa lagu yidhi nabigu u dirana lama hayo inuusan u dirinna naqli laguma hayo marka hawshaas banaha gelina badda ha gelina hadduu xataa nafaiya biil dira nab abubakr baban ka yeelay hantidii abubakr o dhan xaggey ku baxday nabiga iyo muslimiintay ku baxday ama abubakar baa gabadha yartae lix jirta ama shan jirkay kuu joogto biilkeeda waaka nabiga ka yeelaya badda ha geline waa zawje waaad yeeshaan waxaad yeeshaan ama biil baylada dhaha bidaliil ama malaa dhaha daliilku waa ma waa cumuum marka warka mundir iyo thawri ma sahlano ibn ali ibn xasan uu ku dagaalamaa isagu وأنha تجiب واأr waxa w أنaha نaفadii تaجiب لكبيiرaة عalى صغيiر ma isku meel maraysaan ba marka damb waa lamide وأنaha تجiب waa u waajibtaa لكبيiرaة iسlاam weyn كبيiradu hunaa waa mida loo galmoon karo وin lam tablغ الكبيiرa hunaa waa ti oo kale waa haweenayda galma awoodi karta hadday doonto aysan qaan gaarinbe calىa صagiiri mid yar bay ugu waajibaysaa zawj yaroo shan jira iyo islaan weyn oo walaalkii ka dhintay layidhi dumaal hakugu mehersan intaad ka qaangaadhaysiyaysa nin kale aadine biil bay ku leedahay lanna iyadu waxaa weye waa diyaare isagaa maanic ku qumay isagaa maanic ku qumay tii horeba maxay ahayd maanica ku qumee asagaa ku galay iyadoo sakiira ma ku guursatay macid bay ku qasabtay idan xaqi waan leeahay wey ayib almuhim waa masalada waa halkaa un baa loo maraa way xiraamuha gabadha xidhashadeedu bixajin xaj ay xidhatay aw cumratun cumra ay xidhatay bilaa idnin fasax la'aan nushuusun waa caasinimo cibaadadii baa la soo gala hadda qaraabasalaan iyo daris bay markaa maraysay xaj bay xidhatay ama cumray carmatay waa ixraama baa ku filan imaamku waa ixraamaha haddii la yidhaahdo haddee waxaan cumraya xaj ka ahayn lama xarmado saasuu leeyahay damiiri iyo ibnulciraaqi ba saasay leeyihin intaasaa ku filan layd bay leeyihin dhib ma lah faahfaahin buu oga jeeda lann raam hadduu ilaaqo wuxuu ka baqay in la yidhaahdo almuطlaqu min alasma yatanaawalu alkaamila min almusama oo xaj ah marka inuu hoos usoo dego o yidhahdo wairaamuha bicumratina waa lamid wairaamuha bixajin aw cumratin bilaa idni nushuusun weeye in lam yamlik hadduusan awoodin zawjku taxliilaha inuu xajka ka buriyey iraamka taxliilaha inuu xajki ka buriyey ixraamkii cumrada uu yidhaahdo dhiig baan bixinayna fadhiiso meel loo socon mayse markaa nushus weeye xaqiisiibay tagsisay wey maanican xaqiisi tagsiina iyadu ka yimid yada xidhatay xaj iyo cumr halkaasaan marayna asagooy nushuus tahay marka weye haddana xaaraan ka noqon mayso xaq buu u leeyahay hadduu awoodo inuu ka buriyo xajkii uu ka buriyo cimraan uu joog yidhahdo oo xanibo dhiigna la bixiyo fain malaka hadduu awoodo weeye taxliilaha inuu cumradii xajki ka baaburiyo xaggana uu dhiig bixiyo falaa nushus ma jiro wey nushus marka asagaa ma jiro xataa takhruja ilaa ay baxdo fa musaafiratun hiya lixaajatiha markaa ila marka hore ixraam bu ah xidho shabasu ah laba yaan laisku khaldin marka horey xajka xidhato ama cumro xidhato gurigeed ay ay xidhato ixraam bay ku jirtaa islaantana looma galmoon kara haddi xidhashadaa hadday dhacdo biduuni idnin waa nujuus hadday safarka u qaashayto dhaqaaqdana waa khuruuj kale waa laba qodob ayb haddii marka ay xidhato xaj iyo cumro xidhato xaggana anugu aan awood u leeyahay xagga dhaqaale ahaan inaan xalaaleeyo oon ka baxa washii neefki dhiigga ana waaka falaa nushuusa ayib nushuus ma jiro leanna waa markaa gacanteeda ku jirta gurigibay joogtaa aniguna taxliil baan awoodaa inaan ka xalaaleeyo hawsha hadday baxdo dhaqaaqdo xaqaygii meesha waa dumi soo maa takhruja ilaahay baxdo hadday baxda maxaa talaa fa ayadu musaafiratun weeye mid safartay xaajataa u safarta maxaynu soo inuu dhacayo xaqeedii in nafaqe kisuba dhacayaan baynu soo marka ayada tafsiilka hore saabiqa ku jira hadday ku safartay biidniha lixaajatiha bikayri idnihi lixaajatihi bayri idnihi lxaajatiha bidnihi intasiilkaad soo marteen baa ku jira aw biidnin bay ku saartay mxuu ahaa cafan raamki aan dhahno raamki waixraamuha bixajin aw cumratin bilaa idnin tooray daba taagan tahay waixraamuha bixajin aw cumratin biidnin fa fi lasaxi laha nafaqatu maa lam takhruj haddaa aan u fasaxay inay cumraysato ama ay xajido biidnin baan ugu fasaxay fa fil asaxi haddaynu qabsano lahaa waxaa u sugan nafaqatun biil bay leedahay maa lam takhruj intay ka safrayso intay ka safrayso markay safartayna waa dhacahayaa wey maxaa yeele anuu aan idme safarkan waa lixaajatiha waa danteedii iyadaa danaysanaysa aniga waxba iguma jiraan lahaa nafaqatun biil bay leedahay maa lam takhruj intaysan bixin intay joogtaa dee waxay ku jirtaa qabdadiisa gurigiisii bay mar hadday baxdana waa mufawita way tagsiisay xaqaygii hadduu doono haba ka dhasho weeye min idnihi wa yamnacuha wuxuu diidi karaa sawma naflin soon sunno ah soonkii mulaq ahaa wey annafl mulaq baa loo jeedaa sunnada raatibada caashuura iyo isheeg iyo carafe iyo muxuu ahaa waxaan taasuca iyo caashuura iyo wixii la halmaala waa isku mid way ka duwan yihiin baan ujeedaa midkan sawmu naflin mulaq wayamnacu wuxuu u diidayaa zawjku sawma naflin muطlaqin sunaysi gabadha waan iska cibaadaysano maantaan iska soomi oo waan wadi oo hawsha laga dhegaysan maayo xaqayga ku tumanaysa axaadiis badan baana ku timid saxiixayn ad garanaysaa laa tasumu almar'atu wa bacluha shaahid ilaa biidnihi haweeney ma soomi karto soon sunna ah ninkeedii oo jooga hadduusan u fasixin xadiidkii abi hurayra riwaaykan laa tasumu almar'atu wa zawjaha shaahidun yowma min hayri ramadaan ila biidnihi ramadaan waxaan ka ahayn idan la ma soomi karto shacbaan baa lagu jiraaye dumarka iska soomahayo wadaadahoon fasixinna malagood baa galay soo ma fain abad hadday oy soon sunnaa iska soonto wadaadkii oon fasixin fanaashizatun fi ladari amar diidda mid samaysa weeyo aan biil iyo marashiya maso midna aan lahayn walasaxu sawaabkuna walmadhabu baa fiican lanno ariiq laba ariiq baa ku jira اkhtalafa alasxaabu fii naqli اmadhab marka waana siduu rawdaha ka cabiray iyo kutubta kale wاlmadhabu sida lagu tago waxaa ana qadاءan qadayn laa yatadayaqu aan cidhidhyamaynin ka naflin buu la too yahay fayamnacuha waa u diidi karaa sunno ka soo tag soon sunno ah iyo salaad sunno ah iyo wax mashquulinaya gabadhi wadaadkiina ay kaga mashquulayso asagoon fasixin ma geli karto waa soo maray waana macsiya middaa ayada haddaba qado lagu lahaa ramadaanka hore oo dhaafay qado lagu lahaa oo waajib ah laakiin wakhtigiisu dheer yahay ma iska geli kartaa asagoon fasixin walasaxu aw اlmadhab ana qadaءan liramadaan aw linadrin oo waajiba ilaa akhirihi ama kafaarabaa ku yimaado qadahaasoo laa yatadayaqu waqt min xayu zaman aan cidhiidhi ahayn ka naflin buu la idinkiisa ku soontayna nafaqadeeda iyo biilkeeda way leedahay hadday bilaadina ku soontayna waa dhachaya fa yamnac waa u diidi karaa xadiidka caaishana loo deliishadaa nabigu waxaa lagu yeelan jiray soom baa lagu yeelan jiray oo idhaafi jiray markaasaan awood u heli jirin inaan soo qadeeyo limakaanati rasuulilaahi minii ilaa shacbaan la gaadho oo nabigu bisha shacbaan aad buu u soomi jiray markaasaan jaanis heli jira aan kusoo qoday wixii dhaafay qaduhuna marka ramadaana laa yajibu cala alfawr wainama yajib cala ataraaqi ayb xataa yatadayaq ilaa uu cidhiiriyamo wuxuuna ku cidhiiriyama cala araajix in ramadaan soo galo in ramadaan soo galo sanadka soonka ku dhaafay haddii kii kale uu soo galo uu soo dhowaada kaabiga kuu soo saaro maalmihiina ay falakuturis noqdaan cidhidhi buu noqday marka iyadaa way soomi kartaa maaha laba sanood in laga hadlaayo waa u diidi karaa weylaan xaqiisaa muqadama waana cayni xaqiisu keeda oo mudayaq ah keeduna waa waajib muwasaca waajib wakhtigiisu muwasac yaha wey ama waajibka wadaadku iyo xaqiisu waa mudayaq sikasikan u taagan walaa saxu annahu laa manca diida ma jirto min tacjiili maktuubatin awala waqtin wa sunanin raatibatin bilaa tadwiilin baa la socota asaxu waxaa weeye ama madhab waxaa weeye gabadha loo diidi maayo min tacjiili maktuuba salaad waajib ah inay dedejiso awala waktina waktiga awalkiisa ay ka tukato duhurkii saadu u galayba inay tukato aq bay u leedahay lama diidi dhihi maysid ha tukano iska sug markuu casarku soo dhowaado yaa tukan doontaa oo inta ka horaysa waynu baashaalaynaa laga dhegaysan maayo warka ayada aq bay waa waajib ay leedahay fadligana fadligana gabadhu way raadsanaysa marka waxaa weeye maadaama fadiilaة اlwaqti waxay tabac u tahay liasli alwaajib oo salaadii duurkayd ama maqribkayd salaadihii waajibma ku ahayn gabadh inay gotaa way hormarin kartaa w way hormarin kartaa wasunan raatibati iyo suno raatib leh asuna raatiba fii curfi اfuqahaa waa sunada waktiga leh raatibada ma aha ti duurka ka dambaysay ama casrka ka horeysay ama maqribka araatiba huna waa sunada leh waktiga ka sawmi yowmi caashura wa carafa ilaa akhirihi ayb marka kusuufkii haddaan dhano waa sunno khusuufkii waxaasoo dhan ba sunan raatiba way geli kartaa bilaa tadwiilin loo diidi maayo weyla-ana way adag tahay sunanka raatibka ah kalwaajib kalwaajib waajibkaan ilxaaqinay maxaan soo diidnay sunadii mulaq ahayd baa loo soo diiday wayajib waxaa u waajibaya lirajciyatin gabadhii la furay ee noqodka lagu lahaa almu'anu kharashaadka aan soo maroo dhan waajibaat nafaqa toddobadiba baa u waajibi intuu ka soo reebi mu'anata tandiifin isnaashnaash kharajkiisa isa u waajibi maayo kharajkii loo soo diiday jaariyadda khaadimadii tana looma ogola kala tagnaye waxaad ugu leedahay unhoy iyo masruuf baad igu leedahay laakiin xisaabahan bootarka iyo laysla dhacay iyo hawlahan meeg abka iyo hawlahaas waxaa weeye islaan guri ii joogto aniga ii xaragoon baa igu leh adu kala dhaqaaqinayba ilaa maana tandiif limtinaaca can izowj tandiifka wuxuu ah leena waa xaqu zawj zawjka hadduu tegey waa raacahaya wey asalku hadduu dhaco farcun waa raacaa waman manaca alasla laa yuraajacu fi lfarci asalkii riudiin loo dabageli maayo <clears throat> halkaas wadaadu la maraya waaa la fiirinaya maqsadkii daliil khaasa ma laha ee kala saariddu maqsuudkii ay nafaqadan u waajibtay iyo xuquuq baa la eegaya agan baa la fiirinaya falow dunnad haddii la maleeyo xaamilan gabadh urlaa loo maleeyey fa anfaqa wadaadkii waa biilay fa baanad waxay ku cadaatay xaa'ina inay galoof tahay istarjaca wuxuu soo ceshanaya maa dafaca wuxuu dhiibay bacda ciddatiha <laughs> ciddadasoo ceshanay waa la kala baxaya sooma waxaa weeye waxaynu ku soo marray maa wajaba bilimtaac in la soo ceshanayo in la soo ceshan baynu soo marteen haddii markaa ay mudan weydo islaamtu falow dunnad haddii la maleeyo xaamilan faanfaqa fabaanad xaa'ilan istarjaca wuu soo ceshanaya maa dafaca biilkii iyo marashadii iyo masruufkii iyo wixii uu bixiyey wuu soo ceshanayaa bacda ciddataha ciddada markay dhammaato lanna waxaa caddaatay anlaa shaya calayh inaan xaqba loogu lahayn ayib waxaa laga hadlaya waa baaino hadda falow dunnad xaamilan waa baaino loo melay inay xaamilo tahay amaa rajciyadu wuu kuusoo dhameeye sheekh wuu kuusoo dhameeyey haweenay baaina kaa ba waxaad moodaa inay uur leedahay marka wain kuna wulaatu xamlin faanfiqu calayhina laysku ogaa saasaad mooday kadibna waxay noqotay galoof umusibyaan iyo dabayl bay wiis ka noqotay marka waxaad soo ama qaras u kacday noqotay gabadha caloosha buurtay iyo ukuka aan iskaga tagno marka xaqaas waad soo ceshanaysaa lanna inaan lagugu lahayn baa caddaata adugu inaad iska ceshig waajib kuguma ah wa aqaad leeda waad u dayn kartaa gabadha waadna soo kartaa laga hadlaaya waalxaa'ilu lbaa'ilu wlxaa'ilu galoofta albaa'inu loo dhammeeye dalqadaha bikhulcin ku baa'intay aw alaain ama saddexdii loogu gurdumiyey laa nafaqata walaa kiswa ay laa nafaqata laha walaa kiswa ma laha weeye xadiidkii faatima binti qays baa u daliil ah laa nafaqata laki walaa sugna riwaayo kale ilaa an takuunii xaamilan wadaadda waa difaacaan sayidina cumar baa ka hadlayo umuna caaisha ka hadashayo waa asxaabada isku maandhaafeen laakiin min xaysu taxqiiq xadiidka faatima binti qays nasf masal weye ayadaa saaxib qadiya ahayd waa gabadh muhaajirad ah min almubaayacaati اlwal bay ku jirtaa ayadaa markay la niqaashana qur-aankana ayadaa kaga fiicnayd marka la deliishanaya aayadda war aayadahan aad wadaan bay tiri rajciyay ka hadlaysaa xaggey idin ka martay tii lacad allaha yuxdiu bacda dalika amran wa ayu shayin yaxdiu bay tihi bacda marka laisu gurdumiyey kadib qur-aanka suura alaaq waxaa lagaga hadlay islaan rajciya a lagaga hadlay ama xaamila uurna malihii bay tiri arax kuma sido rajciyana ma ihi u dambaysay baa laii dhiibay nabigana u dacwooday wuxuu igu yidhi laa nafaqata laki walaa sukna ilaa an takuuni xaamilan marka imaam shaafici markuu arkay saxaabado iskhilaafay oo hawsha kuwa foodu isku geliyey naskuna uu ku cadiyay masalada waa ku dhagay wahuwa sawaab wahuwa sawaab ninkii ijtihaadaha dee gafayna waa majuur sida cumar iyo saxaabada lamidka iyo taabiciin fara badan marka <clears throat> wax lagaga leexda ma wtajibaani waa waajibaan maxaa waajibayah de waa nafaqadii iyo kiswadii lixaamilin islaan uur leh lahaa ay liajlihaba u waajibaa lahaada waa maxay liajliha waxaan isku haynaa gabadha xaamilada ah bilha u waajiba sax oo gurha u waajiba qur-aanka caddeeyey dib maba diidanin laakiin biilkan ma ayadu u waajibahaya mise ilmaha uurka ku jira lahaa marka saasuu ku yidhi lahaadu waxay udhacaysaa ay min ajliha liajliha watajibaani ay الnafaqaةu wاlkiswa lxaamilin laha ay liajliha buu u waajibayaa wain kuna wlaatu xamlin faanfiqu calayna xataa yadacna xamlahuna dawey wa fii qowlin watajibaani lxaamilin lilxamli wa fii qowlin waxaa ku sugan tajibaani waa waajibtaa nafaqadu iyo kiswadu lixaamilin lilxamli laba qowl weeye facala اlأwali ka hore haddaynu ku duldhisna masalada oo ahaa odhanayey biilku wuxuu u waajibaa xaamilada qudhigeeda facalwl haddaynu ku dhisno laa tajibu nafaqadii iyo biilka waajibi mahayaan iyo kiswadii lixaamilin can shubhatin islaamka uur leh wadu shubho xaaskaadii oo joogtay baa ninka islaantiisi moodo u galmooday uur bay qaaday intay uur kaa wado biilku kuma laadiga uurkaadu kuma wado wey ayb laa tajibu lixaamilin can shubhatin maxaa yeele cidda u mashquulsan tahay ee wax u siido aniga ma aha nin kalaa ku khaldamay asagay u taallaa ya agsime wuu saxan yahay matnigu laa tajibu lixaamilin can shubhatin aw nikaaxin faasidin wuu saxan yahay maxaa yeelay yay u mashquulsan tahay ma aniga mise cid kale islaamta yay u tahay iska daa ayadee shuqul biguma laha marka aniga maxayd ugu saartay lama ictibaarin iyadaa la fiiriye lafaheeda maxay tahay hadda xaamilo ma tahay ha ahaato yaysan ku dambaabin nikaaxu faasid ha noqdo ninkay gabadhu u xil saaran tahay waayo maanay ii xil saaranta mise nin kale u xil saaranta saasay ku tagtay marka macnahaasaa loo jeedaa maxaa yeelay fii xaalati الزawjiya xilligaa ay zawjada tahay iyadoo xaasba ah hadday wadu shubho ama nikaax faasida ay ku uurowdo yaysan ku lahaynba ninkii biil ku lahay marka waxaa weeye idinku waaad lilxamlida ku dhegantihiin waxaad rabta inaad facala aani facala aani baad haadanayseen laa tajibu ma waajibayso nafaqadii kiswada lixaamilin can shubhatin midka uur leh aw nikaaxin faasidin marka waxaa loo jeedaa hadda markaas waa maxay baaina ka soo tag baaina laga soo hadlaya gabadhaad furtay oo baaino ah oo xamli leh laga soo hadal baaino hadda laga a baaino waxaa laga hadlahayaa laakiin xaamilo ka ah can wati wa nikaaxin faasid ma aha rajciyo waxa laga hadlaayo zawjana ma ah waxa laga hadlaayo waxaa laga hadlayaa baaino ka xaamilo ah can wa shubatin nikaaxin fasid marka baaino horaan bay iguma lahayn aniga biil bay iguma lahayn fa bacdaha ay marka guursatay ama watushuba loogu galay loogu galmoodo ama nikax faasida waa abcad baan taaganahay marka laakiin markaad u qaadataan inay tahay rajciyadii ama islaam aad qabtay oo kadibna watushuba ku yimid nikax faasida ku yimid aad u qaad markaasaa dhib imanaya waxa laga hadlaya waa baaino xaamila ka ah can wai shubhatin aw nikaaxin faasid macnahaasaa meesha loo jega laga yaba marona carabka igaga dhacay wax kala laga yaaba qultu waxaa ihi nawowi aan ku dara masale kale walaa nafaqata biil ooma sugnaan limuctadatin limuctadati wafaatin geeri mid ka cidirsanaysa wain kaanad haba noqoto xaamilan uur laba yeelato qiyaasan calaa suquuط الnafaqaati اlwaajibati jumlatan imaamku wuxuu leeyahay waxaan kugu darhaya gabadh ka cidda tirsanaysa geeri gabadh xaamila oo ninkeedii ka dhintay ayadna biil iyo masruuf iyo marasha midna ma laha wallaahu aclam maxaa yeelay waxaan leenahay qiyaasan calaa suquuطi jamiici الnafaqaat ninku markuu saa u dhinto aabbihii xilkiisii baa ka dhacay biilkiisi iyo nafaqadiisi hooyadii baa ka dhacday caruurtii daa'imahay uu ka tegey baa ka dhacay islaantana waxay la mid tahay dadka hoobtay bay la mid tahay maxaa kale reebayaan leenahay ninka markuu adduunka ka tego aakhare u jiitay xilba ma saaro xuquuqdoo dhan baa ka tagtay gabadhanna xamligeeda iyo ayaduba ummaddii xaqeedu isaaraa ee igaga dhacay bilmowti walwafaad bay ka mid tahay warkaa inaad fahanteen baan u malay ya baahina waa noolaa hadda anaba soo taagnaa anaaba indhaha taagahayay ninkan waa jitay ma wadaadkan meydki aad qabriga ku garacaysa inaad faanta muhiimadu waa inta horta waxaan wax ku salaynay ayb intaas marka laga tago haddana xadiid jaabir baan u daliishanaa oo ahaa laysa lilxaamil mutawafى canha zawjuha nafaqa xadiidka wuxuu uhi damiiri najuddiin najwhaajka wuxuu leeyaha waa isnaaduhu saxiix bayhaqi baa soo iyo iyo qudni isnaadka waa saxiix buuri wuxuu